لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة يعني كل شيء dhaqankii nabiga salى الlaه عليه وسلم duulaamadiisii ku saabsanaa iyo halgankiisii iyo qaabkuu ola dhaqmi jiray gaalada ay ishayaan iyo kuwa kaleba sheekh wuxuu uhi wa ammaa hadyuhu sunnadii nabiga iyo dhaqankiisu fii caqdi dimmati dimada xadhiggeeda ku saabsan yacnii caqdu dimma waa caqdu ahlilkitaab ahlu kitaabka in lala galo muxuu ahaayey ballan iyo wa akhdi aljizyati jizyada ka qaaditaankeeda marka loo noqdo fainahu lam yaakhud subanhu muusan ka qaadin min axad min alkufaar axad gaalada ka mida iyo qoys gaalada ka mida jizyatan koodhi ama gabaro kamuusan qaadin ama sado ilaa bacda nuzuuli suurati baraa suurati baraa'a intay soo degtay kadib mooyeen fi sanati athaaminati min alhijra aw itaasica isku mid weeye sanadkii siddeedaad bay soo degtay bayaaqadiisii suuraddu iyo sanadkii sagaalaad bay soo degtay baa laysku hayaa في sanati اaaminati min alhijra falama nasalat markay soo degtay waxaanan shaki lahayn fii awaakhiri asana aamina in muxuu ahaayey ay suuradda qaybo ka mida ah soo degeen laakiin aayaadkan jizyada ku saabsan waxaa loo badan yahay inay sanad taasaca soo degeen falammaa nasalad markay soo degtay aayat ljizyati akhadahaa nabigu jizyada wuxuu ka qaaday min almajuusi majuustii buu ka qaaday ayagu markaas niiraan wa akhadahaa wuxuu kaloo ka qaaday jizyada min ahli اlkitaab nasaari yuhuudna waa ka qaaday wa akhadahaa min annasaara nasaarana waa ka qaday ayagoo ahlu kitaabka ka tirsan ayuu sheekhu gooni u magacaabay wa bacaa mucaadan mucaad buu nabigu dir radi allaahu tacaala canhu ila alyaman qoyskii ahlu kitaab ee jizye laga qaadayna waxaa u horreeyey nasaara najraan nasaarada najraan deganayd xuduudda sacuudiga ayaa u horeysay reeyan baa markaa ku xigay wa bacaa mucaadan radia allaahu tacaala canhu ila alyamini u suubanuhu u diray facaqada wuxuu u guntay suubanuhu mucaad cafwan facaqada mucaad mucaad wuxuu heshiis la galay liman lam yuslim min yahuudiha wuxuu u guntay yuhuuddii yamaneed axadka aan islaamin addimmata xil iyo ballan buu la galay iyo wa daraba wuxuuna ku qoray calayhim aljizyata koodhi iyo gabara inay bixiyaan walam ya'khudha subanuhu ma uusan ka qaadin min yahuudi khaybara yahuuddi khaybar ma uusan ka qaadin fadanna bacdu alkhaaliiin idan maadaama nabigu yahuuddu khaybar aan jizye laga qaadin wadaaddaa ku khaldamay iyo bacdu almu'arikhiin tii buu rabaa marka inuu arrinkaasi sheekhu saxo fadanna waxay moodeen bacdu alkhaaliiina kuwii khaldamay badhkood almukhti'iina gafay anna haadaa yuhuuddu khaybar inaan jize laga qaadan xukman inuu yahay mukhtasun ku gooni ah biahli khaybara reer ku gooni ah bay u qaateen wa annahu laa yuukhadu inaan laga qaadanin minhum reer khaybar jizya ayay u qaateen wa in ukhidad haba laga qaado jizyadu min saa'iri ahlilkitaabi ahlukitaabka intooda kale wuxuu idhi sheekhu wahaada fahamkaasi khaldan ee ku saabsan reer khaybar inaan jizya laga qaadaynin ahlu kitaabkana laga qaadayo wuxuu idhi waa min cadami fiqhihi faham la'aantiisa weeye ninka khaalidka ama mukhtiga ah uu fahmi waaye fi siyar ku saabsan dhaqankii nabiga iyo walmaqaasi duulaamihii nabiga fa inna rasuula اllaahi sala اllahu calayhi waalih wasalam suubanuhu qaatalahum yuhuud buu la dagaalamay yuhuudu khaybar buu hadda aynu ka hadlaynaay wa saalaxahum wuxuuna kula heshiiyey calaa an yuqirahum inuu ku sugo fi lardi dhulka ay joogaan khaybar ka shaqeeyaanna hantidaas iyo beertaas maa shaaa intuu rasuulku doono walam takun iljizyatu jizyadu ma ahayn nasalad mid soo degtay bacdu intaa kadib xilligii reer khaybar dhulkoodii la furtay ee laga adkaaday ee dhulka loo dhiibay ee ka shaqeeya la yidhi wixii ka soo baxna aynu qaybsanno suuratu bara'a ma soo degin aayatuljizana ma soo degin marka xugum rabbi sharci garayninba nabigu haddii see ugu dhaqmahaya nimankan jize waxaa loogu qaadi waayey xilligii xilka loo dhiibay ama cahdiga lala galay ama meesha ay loo daayay inay ka shaqeeyaan aayadduba mashruuca ma ahayn xukunka alla ma soo dejinin taasi waa in la fahmo lanna aayat اljiza waxay soo degtay fii awaakhiri sanati haamina aw awaa'il الtaasica bay soo degtay marka iyaguna haddee sanadkii toddobaad bay wixii la furtad garanaysaan ama lixaad sheekh wuxuu uhi fa sabaqa waxaa hormaray caqdu sulxihim haddaba marka waxaa u bannaa in laga jawaabo haddii ay iyagu caqdigoodii ka horreeyey iyo sulxoodu ka horreeyey aayat aayaddu markay soo degtay maxaa yuhuuddi khaybar nabigu mar labaad oo uga qaadi waayay jizyadii marka wuxuu leeyahay nabigu laba caqdi inuu wada feerma yuu diidanaa maadaama nimankan sulxigooda horreeyey shaqaalana yihiin hantina ka shaqeeyaan xukunkuna ka dembeeyey caqdigii horaa manaca min akhdi aljizya ama gaalkii yahuudiga ahaa ama nasraaniga ahaa isagu caqdu sulxi iyo muxuu ahay dimo kale aysan inoo dhexaynin jizya la saarahaya tiibuu sheekhu ka hadlaya marka fa sabaqa waxaa hormaray caqdu sulxihim go'aanka heshiiskoodii iyo wa iqraaruhum ku sugidoodii fii ardi khaybar lagu sugaa ka hormaray nusuula aljizyati aayadda jizyada soo degitaankeeda caqdigaasaa ka horreeyey nabiguna wuxuu hi waxaan idinku sugaynaa in intii alla doon inaan idinku sugno idan shardiga wuu buri lahaa hadduu nabigu yidhaha jizya bixiya oy dhahaan bixin mayno in la raray noqonaysa marka sulxigii iyo caqdigu subanuhu la galay buu u daayey nimanka ayaga ah uma amara allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa amray bacdamaa sulxigaa u dhacay an yuqaatila inuu la dagaalamo subanuhu ahla alkitaabi xataa yucطu ljizya qaatilu اladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyowmi اlآakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saahiruun idan falam yadkhul ma gelin buui sheekhu fii haada aayaddan ee suuratu maa'ida ku saabsan aayatljizya hadda inuu akhrinay ma aysan soo gelin yuhuuddu khaybara idaak yuhuuddu khaybar markaasi arrinkaa ma aysan soo gelin inuu la dagaalamo kuwaas falam yadkhul fii haada ay fi hada alxukm yuhuuddu khaybar idaak lianna alcaqda heshiiskoodu iyo go-aanku nabigu la galay kaana qadiiman waa horeeya baynahu wa baynahum calaa iqraarihim lianna alcaqda kaana qadiiman baynahu bayna rasuul wa bayna yahuudi khaybar calaa iqraarihim in lagu sugo fii khaybar wa an yakuunuu inay ahaadaan baa ka horreeya weeye aayadda cumaalan shaqaale fi lardi bishadri kalabarh kaga shaqeeya falam yutaalibhum nabigu muusan ka dalbin ayaga yahuudeed bishayin shay oo hayri daalika dhulka inay ka shaqeeyaan wixii ka soo goana kalabar ay soo ceshaan ah mooyeene wax kale nabigu kamuusan dalbin wa aalaba nabigu wuxuu ka dalbay siwaahum yuhuudda khaybar axadkaan ka ahayn oo min ahli kitaab ahlu kitaabka ah miman lam yakun baynahu wa baynahum caqdun ka caqdihim biاljizya wa aalaba nabigu wuxuu ka codsaday inay bixiyaan wey siwaahum sima ah, yuhuudda khaybar oo min ahli kitaab wuxuu ka codsaday oo minman duul ka mid a ah, lam yakun uusan ahayn baynahu nabiga inta ka dhaxaysa wa baynahum iyo bayna ahli kitaab caqdun heshiisun u dhaxayn nin walbo yahuudi ah ama nasraania ah ama ahlukitaaba ah, oo asagii nabiga uun sulxii caqdu u dhexay wuxuu ka dalbay biljizyati buu ka dalbay inay jizya bixiyaan ay lam yakun baynahum caqdun ka caqdihim caqdi ahli khaybar ahlu kitaab kastoo caqdigii khaybar oo kale uusan noo dhaxaynin nabigu wuxuu ka cadsaday ka dalba inay jiza bixiyaan ka nasaara najraan sida nasaaree najraan oo kale wa yuhuuda alyaman yuhuudi yaman ee abumacaad ibnu jabal iyo abi muusa alashcari loo diray iyo wahayrihim kuwoodii kale mxuu ahay baxrayn kuwii jooga iyo xadar mxuu ahay iyo hajar kuwii jooga loo diray camr bnu caas oo kale falamma ajlaahum cumaru cumar markuu raray oo uu ka raray khaybar ay min khaybar ila shaam shaam uu u qaxeeyey tagayara dalika alcaqdu caqdiga asaga ee maanic liljizi ah waa isbedelay alladii caqdigaasu tadammana xambaarsanaa iqraarahum yuhuud in lagu sugo fii ardi khaybara dhulka khaybar in loo daayo ay joogaan wa saara lahum waxaa u ahaaday xukmu hayrihim ahlkitaab xukumka hayrihim bay qaateen ahlukitaab kale ku xugum noqdeen nimankaani sidaa darteed baa wixii intaa ka dambeeyey yuhuuddii khaybaree la qaxiyey ee shaam degtay iyo kuwii adduunka ku firirsanaa ee muslimiinta ku hoos noolaa iyo nasaaroo dhanba xukunkooda wuxuu noqday sawa ijmaac baana ku guntamay in yuhuuddu khaybara bacda ijlaa'ihim min khaybar ila shaam iyo ahlu kitaab oo dhan bay isku xugum dhammaantood imaa inay islaamaan iyo inay go'aan iyo inay jize bixiyaan ay noqotay ijmaaca waxaa soo guriyey alimaam almaawardi baa soo guriyey fii kitaabi alxkaam asulaaniya shaekhulislaam wuxuu hi inahu ijmaacu sidqin ijmaaca uu soo guuriyey muxuu ahaayey abulxasan almaawardina min shuyuukhi shaaficiya wuxuu hi waa ijmaacu sidqin wuxuu arrintaas sheekhu kaga hadlay ibnu teymiya alfataawa alkubra mujalladka afraad sabxada wuxuu kaloo ku tilmaamay qadiyadaas mujalladka labaataniyo sideedaad majmuuc alfataawa amaa abulxasan almaawardi kitaabkiisa axkaamu sulطaaniya sabxada boqol sideetaniyo alqaadi abu yacla alfaraa asaguna qadiyadda wuxuu kaga hadlay inaan khilaaf ka jirin qadiyadaasi kitaabkiisa alimaam ibnu qudaama muqniga mujalladka tobnaad ijmaacaad maxfuuda ah weeye aayaddana xoojinaya idan halkaa cillo ayaa yuhuuddu khaybar si mu'aqatan ah looga qaadi waayey ee jiziyadii intaasaa u diiday wixii intaa ka dambeeyeyna xukumkii abanaya ahlu kitaab oo dhan baa iyaguna qabtay saasuu sheekhu marka u jeedaa laakiin haddaad u qaadato yuhuuddu khaybar khayaabiradu meel kastoy joogaanba ilaa yowmina haada inaan jizye laga qaadaynin waa khata ka baxsan weeye ijmaacu ahlicilmi ka baxsan weeye daahiru kitaab illahina uu radinayo sheekhu markaad wuxuu kaday arrin khatar ah shubhadaasi xataa bacdu lmu'arikhiin walkutaab gashay waagi dambe markay dareeman yuhuuddu way ka faa'iidaysteen qarnigii afraad ayaa afar boqol iyo kontonkii marka hijradu ahayd bay waxay diyaariyeen yuhuuddu kitaab bay qoreen yuhuuddii dimishqa joogtay ee shaam ku noolayd iyo kuwii ku noolaa muxuuaha masar qaybo ka midaba kitaab bay qoreen ay leeyihiin waa waraaqdu noo qoray nebiyulaahi maxamed noo qoray waxaana qoray cali bn abi aalib waxaa makhraati ka ah goobjoog ah sacd bin mucaad mucaawin abi sufyaan marka in yuhuuddu khaybar meelay joogaanba aan jize laga qaadaynin iyaguna hawshaa ay gooni ku tahay yuhuudda kale iyo nasaarada kale beerka laga xanshiriyo wasiiqo dheero marka yay keeneen tii buu sheekhu ka hadlaya oo hadda wax ka tilmaamahaya walama kaana fii bacdi اduwali alatii khafiyat fiiha الsunaة waaclaamuha adhara طaaئfaة minhum kitaaban qad cadtaquuhu wazawaruuhu wa fiihi walama kaana markii la gaadhay way fii bacdi duwal dowladihii barhkood allatii dowladahaasoo khafyad ay qarsoontay fiiha fi duwali assunnatu sunnada nab baan lagu dhaqmayni jawr iyo dulmi baa hadheeyey iyo waa calaamuhu astaamadii sunnada astaamaheedii iyo calaamadihii sunnada la qadan lahaa iyo jidadkeedii iyo waddooyinkood dhan baa muxuu ahaay baabayo abaajiyey maxaa yee laguma dhaqmo adhara wuxuu muujiyey adhara daa'ifatun kooxbaa muujisay oo minhum yuhuud ka mid a khayaabiradii nimanka yuhuudeed kitaaban kitaab bay soo saareen waraaq wasiiqay soo saareen qad cataquuhu wax hore ay ka dhigeen shayga catiiqa waa qadiim kitaab hadda cusuboo la qoray ma intay cara mariyeen oy daamureeyeen oy madoobeeyeen oy sayid ku shubeen bay waxay ka dhigeen waraaq muxuu ahaayey boqolaalan sano abaaxad ku jirtoo lahayo duugowday bay ka dhigeen qad cataquuhu ay jacaluuhu qadiiman ay catiiqan waa in cara la mariyo oo hawshii la naashnaasho kitaaba waraaq bay soo saareen qad cataquuhu ay mxuu ay duugeeyeen wazawaruuhu markaasi ay taxriifiyeen taswiirku waa waa mxuu ahay in shayga mxuu ahay laga dhigo ee lagu qariyo waa tamwiih tamwiih weeye in tadliis lagu sameeyo waxaan hadda mxuu aha feegga ah feeg feegay samaysteen oo ay la soo xaadireen wa fiihi midkaa hore marka nin wasiira ayaa hawsha loo keenay oo mxuu ahaay khuraasaani ahaa hawshaba ku qancay niman mxuu ahaay la taliyaashiisiba loo geeyey wuu ku qancay hawshiba fidnadii boqor baa xataa hawsha ogolaaday feer musaaro wuxuu i waa waa kitaab qadiima waa waiiqa muwaaa wuu ku duuga inaan jize laga qaadaynin khaiib abadaadi alkhaiib abubakr albakdaadi oo xaafid ahaabaa waagi dambe loo sheegay isagoo badaad joogaa ninkii wasiirkaa iyo boqorka hawsha feermeeyey wixii dhan baa loo keenay kitaabka lagu dalariya igu dul ahriya buu dhegaysta marka kitaabka inuu been yahay intaanan baarin baan ku dhaaran bui kitaab jaamac arcarlan ku maraya maxaa jira wuxuu idhi kitaabkan reer khaybar nabiga u qoray makhraatiyaasha waxaa ka mid ah sacad ibnu mucaad sacad mucaad khandaq buu ku dhintay buui marka yowmulkhandaq oo sanad khaamisa ahayd bacda bani qurayda markii reer qurayda laga farxashay waa boogta dilaacda ilahna ka baryay dhintay goormuu markaa khaybar ka qayb galaa buui kitaabkan bacda sanatayni min wafaatihi baa la qoray buui waa haddii aan sallimnaba in khaybar lagu qoray haddii kale haddayba qoreen daliilka labaad mucaawin abi sufyaan baaba wuxuu yidhi mxuu ahay goobjooga makhraati waqad aslama yowma alfatxi khaybar sanadkii waxay ahayd toddobaad ama lixaad yowma alfatxi mucaawiya islaami buu goormo marka waa asagoo kaafira ah, miyuu ka qaybgelahayaa wasiiqadii nabigu u qorhayay muxuu ahaa ii sheegee yuhuud awlaabbuusaa u sii daayay boqorkii way ka jabtay waraaq baa la jexjeexay lagu kala tegey marka taarikhda xaafid baa oola kala baxay ilaa lix daliil buu sheegay markay caamadu ay cilmigu yara aqoontu yartay bannaanka keensan hayaan oo kuwa kugu haya hadda waxaan haynaa kabihii nebi maxamed xagee yaalan eeraan baa laga keenay maxaan haynaa tibihii nebi maxagiya new delhi baa laga keenay waxaan haynaa ninka sameynaya waa in laga shaqeeyo boqorkii ictiraafayna jaahil way ummadda in laga qabto wadaadka taageerayna waa in leexda la saaro la karbaasho buli subcan loo jilciyo haimaad waalan tahay markaasuu harxay oo iska sii dayo e, toban weji waagi dambe wuxuu ba yidhi kullu kitaabin cinda alyahuud oo ku saabsan caqdi in loo qaba fahwa kidbun wa iftiraa qaacidadaasuu marka dambe dejiyey wuxuu halkaa ku yidhahdaa kitaabkiisa majmuuc ulfataa waa mujalladka labaatan sideedaad lix boqol lixdan iyo afar kullu kitaabin cinda alyahuud oo sheegaya in nabigu wasiiqa u qoray in jizya laga cafiyo ama shay kale laga daayo fainamaa huwa kidbun waاkhtilaaqun cala alambiya wاlmursaliin waa lagu kala tagey dib dambe waa laga hadli waayo ibnuqayim inta sheekhiisu marka meel badan ku soo celceliyaa oo kutubta axkaam ahridimana ku sheegay halkana ku tilmaamaa meelo badan ku tilmaamay marka marna qayb buu ka goya marna wuu dhammaystiraa awjidoo dhammaystiran wuxuu ku sheegay oo sideed u faahfaahsan kitaabkiisa axkaama ahlidimma tobanka sabxe uga horrayso ku sharxaaba mar labaadna wuu soo ceshaa qadiyadiibu hadda waxay nooga ishaarahayaa waa tana wa fiihi kitaabka waxaa ku qora ana الnabiya nabig sal slam asqطa inuu ka riday can yuhuudi khaybar aljizya yuhuudi khaybar inuu jizyada ka riday wa fiihi waxaa ku qoran kitaabkaas shahaadatu cali bn abi aalibin wa sacd bn mucaad kitabka waxa ku qornaa sida asalka waa anahu min kitaabati caliy cali baa qoray shuhuuddu waxay ahaayeen sacad bn mucaad iyo bay ku qoreen iyo mucaawin abi sufyaan markii ibnu siriin yidhi iyo zuhri iyo ay dhaheen muxuu ahay shacbi iyo shucbe iyo markay kadaabintu naga dayn waayeen beenta baan markaasi baxadna can taarikh sa'alna canhum taarikh anigu ardaday sheekh habeel baan ahaa haye sheekh adib ahaa goormaa dhalatay waxaan dhashay siddeetan iyo lixdii siddeetan iyo afarta dhinta baa leeyahay waa lagu kala tegeyba ila sheekh waxaa leeyahay wafiyaadkiisii xilliguu dhashay meeshuu joogi jiray taariikh markay been naga dayn waayeen iyo ikhtilaaq baanu taarikh u baadhnay yidhahdeen salafku wargorma dhalatay aniga waxaan dhashay toddobaatan iyo lixdii baan dhashay haye sheekhaada waa kuma sheekh hebel sheekh hebel wuxuu dhintay haddougaha toddobaatan iyo labadii ama saddexdii meelaas u dhintay idan waxaa limaada soo gaadhinba ima muxuu ahaye ma qabrigaad wax kaga qaatay iyo meyd nibadaga wax kaga qaatay marka taarikh baa loola kala baxay waxaa yidhi sacad bin mucaad baa markhaati ka ahaa waxay kaloo ku dareen waxaa kaloo muxuu ahaye goobjoog ka ahaa kacbulaxbaar kacbulaxbaar waa hawlihii khadib waqdi ku baabiiyey kaxw axbaar bu laysa saxaabi wainama aslam fii khilaafati cumar yahuudi xabar min axbaar yahuud ba wainama aslam fii khilaafati cumar lam yudrik laa abaa bakr walaa hayrahu marka goomuu khaybar tagahayaa buu yidhi marka awjuudu ku baabeeye bay ahayd nimanaan taariikh la soconin oo sakaraada wax iska soo qortay baa iska yimid mogtakulata been sheegaysa waxbaa laisku yaraadiyaa moogtahay ninkii yidhi oo kale muxuu ahaa sagaaraan isku qodbay muxuu aha jeenigeedii iyo dhegteedii baan isku qodbay buuhi leebba fallaar baa intaan ku dhuftaan dhegta iyo jeenigeeda isku qodbay buui isu ekaysi way oqonaysay buui iyadoo oqonayso saas leh baan la helay buui ah. laakiin sagaaro taagan leebku dheera intuu dhegta soo qabto haddana jeenigeeda qodbahaya adinkeeda dhulka qodba isku qabanhaya leebkaas muxuu ahaa waa leeb an labaatan mitir ama an mitir ah. <clears throat> midda kale sagaaro iyo mxua dhegteeda oodan leebka ka bixin iyo iyo qoobkeedu dhubnaa minjinkeeda leebkaaba leebka way la ag tahay sidaa la iskugu qodbahaya wuxuu niman yah way oqonays nin waa ninkaas way oqonaysay bu iyadoo oqonayso saas leh baan la helay bu dhegteedii isku qabtay iyo lugteedi nimankan marka dabaallay ahayn been bay rabaan inay sheegaan laakiin waa niman mxuu ahay eh, dabaallo ah wa shahaadatu cali bn abi aalibin baa ku jir kitaabka ku yaallay wa cafwa wa sacd bn mucaad wa jamaaca min asaxaaba radi allahu tacala faraaja wuxuu maray weeye faraaja wuxuu maray oo uu ka gadmay ilaan been baa iska kaa mari moogtahay oo dadka qaarkood iska qadanhayaan idaacadaha been kuu sheegi markaasaad iska aamini saasaa la yidhi b b cd baa tii dhibkana haysta moogtahay masder bay noqoto lagu kala baxo yacnii idaacaddii yuhuuddu samaysatay iyo nasaaradu iyo saliibiya alcaalamiya ee la rabay in lagugu dumiyo adiga ee lagugu baabi'iyo ayaa waxay noqotay almasder alwaxiid ee laga qaata akhbaarta iyo muxuu ahaay wararka haddii intaad nin murata aad tiraa warkaasi ma jiro oo u kala bibisdaaba sheegtay lagu kala tagahaya bas nebi maxamed baa yidhi bay agtiisa ka dhigan tahayba dad inkirtana nin waalan oo jiniyo qaba oo la maray buu ku arkahaya faraaja wuxuu ka gadmay ama maray daalika arrinkaas calaa manduul jahila ka jaahiln oo sunnata rasuulilaah sunnadii nebi maxamed nimaan aqoonin buu hawsha ay martay iyo wa maghaaziyahu duulaamihii nabiga iyo wa siyarahu nabiga siiradiisii jamcu siiratin watawahamu waxay ismoodsiiyeen ama u qaateen bal dannu waxay e, e, e, maleeyeen sixatahu sixat alkitaab buna ahaa kitaabka asaga ah yuhuuddi dimashqaana qortay markaa dambe yuhuuddi dimashq ku nooleed baana qortay axkaamu ahlidiin mujalladka koobaad kan muxaqaq ahe eh, saddexa mujalladka ah ee qiimaha fiican mujalladka koobaad buu ku faahfaahiyey wuxuu kaloo kaga hadlay iyaduna mujalladka koobaad safxada sagaashan iyo koobaad kitaabka taariikhdiisii qaabku ha ah qolyihii qoray sheekhu suu u naqdiyey iyo awjuhdii tobanka ahaydba bal lagu laaban karaa sheekhu marka wuxuu idhi fajarow waxay ku socdeen qolyihii masaakiinta ee uu maray fajarow waxay ku durarsadeen calaa xukmi hada alkitaab almusawar kitaabkan musayafka artaysha beenta ah bay ku duldurarsadeen ee mareen kitaabkanay qaateen bayba ku dhaqmeenba jamaacaad meel yahuud bayba ka rideenba oo khayaabiro ah yuhuuddii bay kala sooceen ma reer khaybar baa tihiin mise waxaa tihiin muxuu ahay reer najraan ma nasaara xadramowd baa tihiin ma yamaniyiin baa tihiin markay kala sooceen yuhuudda sheegatay inay khaybaryan yihiin ama khayaabira la yihahdo alkhayaabira waxaa weeyaan waxba ka ridayba nin boqora ah, ka riday jizadii duurkayba galeenba markaasha mashxaradee ilaa sheekhay hawshii loo keeno u baabi'iyey ilaa uu dib dambe kitaab khaasa ka qoray qadiyadii hore ee khadiir baqdaadi waxaa kitaab ka qoray isna alqaadi abu yacla alqaadi abu yacla alfara kitaab la takdiib alkhayaabira fii yadacuunahu min isqaad اljizya takdiib alkhayaabira fii yadacuunahu min isqaad aljizya buu ku qoray khaasa siduu ku sheegay mxuu ibnu rajab fii tabaqaat alxanaabila tarjamada alqaadi abu yacla buu ku sheegaa si kastaba noqotay fajaro waxay ku dhaqmeenba dadkii masaakiinta nabiga aan sunnadiisi garanaynin calaa xukmi hada almusawar xataa ulqiya ilaa loo soo tuuray kitaabka oo loo keenay ilaa shekh islam ibnu taymiya qadas allahu ruuxa ilaahay ha ahira naftiisu hau dambi dhaafo ha nadiifiyo w min alaahaami wadunuub wa uliba waxaa laga dalbay minhu min ibni taymiya an yuciina inuu ummadda ku kaalmeeyo calaa tanfiidihi calaa tanfiidihi in la fuliyo waaa naga caawiyo shacabka la maadaama nin sumcad aad ah, tahay oo sheekh ballaadhan tahay oo ummad badan kugu xidhan tahay ballahda nimankan xanaabilada a ah, mari hawshaani si kitaabkan loogu dhaqmo yuhuudda khayaabirana looga cafiyo jizyada sheekh waxaa loogu keenay inuu la shaqeeyo dadka oo uu dawladda taageero waxaan uu qaato <laughs> inuu canuufu ku tufay fabasaqa calayh iyo walcamali calayh inuu ku dhaqmo fabasaqa calayh markaasuu ku canuuf tufayo maanaadkan kan waa kii kanoo kale muxuu ahay fabul calayhi dhihi jiray salafku wey axaadiiu fulan ibnu fulan bul calayhi hmm, iyo baalab calayhi ah, muxuu ahay asinawru ka warran bal nin xaafida loo iman hebel xadiid ka warran xadiiu fulaan ibnu fulaan can fulaan baalad calayhi sinawr bisadaa ku kaadida wey yaanyuurtaa ku kaadida maxaa yeelay ninka aad jecesha xadiidkiisa waad qaadi meel baad dhigan waa jafjafi bisad is arki mahayaan axaadiidta ku soo daashad urursaday mawaadiic kaa noqdaan iyo mawduucaad iyo abaatiil waad iska tuuri meelaasaas ka dhiga qashinka kadibna yaanyuurta ku kaajaysa marka waa kinaaya ay u jeedaan muxuu ahay waxaas waxba ka jirin baalad calayhi sinawr iyo ayib warku waa intaas sheekhu marka wasadalla wuxuu u deliishaday eh, shekhuislam ibnu taymiya calaa kadibihi inuu been yahay bicasharati awjuhi toban waji buu u deliishaday minhaa awjuhda waxaa ka mid a ah anna fiihi waxaa ku jira shahaadata sacd bn mucaad wa sacdun twufiya qabla khaybarin qaطca wa fiihi shahaadatu mucaawin abi sufyaan waqad aslama bacda khaybar bisanatayn aw sana waxaa ku jiray kacab اlaxbaar shahaadadiisii bal lam yuulad mxuu ayaama khaybar waxaa la dhalay khaybar dabadeed mxuu ahaaye wax ku dhow mxuu ahaaye lix boqol iyo mxuu ahaaye lixdan sano sagaashan sano wax ku dhow kadib buu dhashay eh, waxaan ujeedaa cafwan waxaan ujeedaa yani afartan sano wax ka yaray afartan sano wax ku dhow ama yaraan soddon sano ku dhow ayuuba markaas <clears throat> ayuuba joogaaba marka waxba abaailay samaysteen sheekhu wuxuu idhi wاljizyatu minha waxaa ka mid a ana fi اlkitaab waxaa ku qoran waraaqdaasi annahu asqطa canhum اljizya annahu asqطa canhum اljizya wاljizyaةu lam takun naزlat bacdu waa baabiinaya ma ogtahay haddaan reer khaybar buu nabigu jizyada ka riday jizyada goormuu nabigu reer khaybar ka ridaa lama maba soo degan aayaddeedii xilliga reer khaybar nabigu waraaqu u qori jizye ka ridaayo maxugu baa la dejiy nabigu cafiyaa <laughs> waa doqonnimadooda wayba ka hor dhaceenba hadday dhihi lahaayeen maalmihii nabigu dhiman hayey buu waraqan noo qoray min wasaayahu weye fii wafaatihi dhihi lahaayeen caamo badan buu mari lahaa laakiin doqonnimadkooda waxay idhaahdeen nabigaa noo qoray yowma khaybar buu qoray waraaqdaani khaybar goorma sana saabica aayatuljiza sanad taasicay soo degtayba ma xugumaan la gaadhin buu nabig idiin soo oon la farad yeelinba muxuuse carabti kale oga qaadi waaye muxuu yuhuuddi kale oga qaadi jizada idinka ladinka cafinaya xilligaa iyada sana saabica baba walaa yacrifuha asaxaabatu xiinaidin sheekh wuxuu i marka hadday laydinka cafiyo maxay saxaabada u sheegi waayeen saxaabadii saxaabadii taabiciintii fuqahadii wax sheega maxaa loo waayey warkaani xataa ahlu siyar wuxuu ihi kutuba tafaasiir laguma sheegin asiyar wa tawaarikh laguma sheegin kutub fuqaha laguma sheegin kutub muarikiin laguma sheegin ay kitaab oo min kutub islam lagu sheega ma jiraan buu leeyahay marka mxuu waxaani xaqan muslimiin arki waayeen ay yahuudjaabka ku wadato muxuu ahaa meesha la ogyahay risaalo yar nabiga u qoran in reemiyo xayn adhiga wata baa laga dabatay laga qaadanaya hal xadii ninkii reer qushayr hal xadiisu nabigu maalin u qoray baa intii laga dabatega laga soo qortay soo ul wata intii la arkay baa la yidhi muxuu ahaa eh, waa la raadiyey koormaad kuu qoray nabiga ii qoray sanaadkii lixaad maya sanadkii sagaalaad caamil fuud buu ii qoray waa la raadiyey yaa makhraatiya ilaa laga helay ansaar niman goobjoog ah markuu nabigu u qoray marka hawshan wax fakaday ma jire kitaabka idinku aad dabada dambe ku wadataan ee muxuu ahaa nebi maxamed idin qoray sheegaysaan walaa yacrifuha aysan garanaynin marka jizyadaasi ama kitaabkaas iyo saxiifada asaxaabatu faina nuzuulaha walaa yacrifuha asaxaaba aayat اljizya weeye xiinaidin ama xukm اljizya ama isqaaط اljizya faina nuzuulaha nuzuul aayati aw nasuul jaza kaana caama tabuuk bacda khaybara bialaaa acwaam saddex sano kadib bay aayaddu soo degtay bacda khaybar marka xaggeed wax ku wadaan wey sana saabica aamina taasica bay soo degtay wa minhaa waxaa ka mid ah waxyaabaha ku qoraa kitaabka ee tusaaya inay mwjuhda tusaya inuu baail yahay waxay sheegeen annahu asqaطa nabigu wuxuu ka reeyey yuhuud canhum can alyahuudi alkulafa wاsukhara labadaa arrimood waa ka riday waa waxyaaba nabi maxamed ka dambeeyey bay ilah uu ka cafiyey oo waxay ka soo qaadeenba in nabigu yuhuuddu khaybar uu marka hore ka qaadi jiray kulaf iyo sukhar kulafku waa jamcu kulfa ama waa jamcu takliifa waana muxuu ahay shayga lagugu qasbe ee xoogga lagaaga qaado beerleyda laga qaado xoogaa lagugu qorahaya iskaashatooyinka waxyaabaha lagu qoray ee beerleyda bil kasta waxaa keena sanad kasta xoolaha bixiya intaasoo raashiina intaasoo adhaya intaasoo saliida taas weeye man kalifa اmra takalafu ida tajashamahu calaa mashaqatin wacusur shayga aad calaa mashaqatin wacusur ku gasho kadalika alkhusar ayadna waa jamcu khusra waxaan loo jeedaa waa waxyaabo beerada laga qaadi jiro culays aysan qaadi karin koodhigoo kale wax lamida wey kharaajka laga qaada beerolka wax lamida wey laakiin qasab ah oon sharci darro ah oo xoog lagaaga qaadahayo saa darteed abraha waagu ku duulahayay mxuu ahay kacbada ku duulay carabtii uu sii maray iyo yaman o dhan wuxuu ku qoray alkulaf walkhusar bay ku marka markuu dhisahayey wasukhar cafwan markuu dhisahayey kaniisadiisa muxuu qulays ee sanca uu ka dhisay nafsa shay buu ku sameeyey waa waxyaaba boqorada iyo jabaabiradu ay shacabka ku qoraan oo xoog ah baa lagugu qoray canshuur oo kale wey waa canshuur xoog ah oo xoolaha laga qaado beerta laga qaadayo hantida laga qaadahayo oo ayaa markana wuxuu amray in yuhuuddu khaybar laga rido alkulafa iyo wasukhara marka sheekhu wuxuu yidhi maba jirine laa abubakar walaa cumar walaa cumaan baban aqooni waxaane mulug jajabaabiro oo dalamaaba hawsha dejiyey oo dadka dulmiye ma nabiga hawshan oga see looga ridi maba idin saarayni yaa idin saaray walaa min hayrihim cafwan wa haadaa muxaalan bulkana waa shay mustaxiil ah in nabigu uu yuhuuddu khaybar ka rido kulaf iyo sukhar uu ka rido falam yakun ma ahayn bui fii zamaanihi kulafun walaa sukharun tu'khadu minhum xilligii nebi maxamed yuhuudu khaybar walaa hayruhum kulaf lagama qaadi jirin walaa min hayrihim lagama qaadi jirin waqad acadahu allahu alla ka badbaadiyey subanaha wa asxaabahum min akhdi اlkulafi wاsukhari ilaahay baa ka badbaashay nebi maxamed iyo saxaabadiisu inay mxuu ahay koodhi iyo cafwan maxaan ujeedaa canshuur iyo mushqaayad iyo xoog ay mxuah kaga qaadaan dadkaasi wa inamaa hiya kulafku waxay ahayd min wadci اlmuluki الdalma boqoradii daalimiinta ee diinlawayaashaha baa dejiyey wastamara اlamru calayha arrinkii baa sidaa ku socday jabaabira hawsha dejiyey waxaana bilaabay fii aakhiri khulafaaءi bn cabaas bay hawshu bilaabatay sida loo badan yahay nimana waxay ku eeday inuu hishaam cabdimalik bilaaba lagu eeday almasiga noqotee xilli dambe wax bilowday weeye oonsan lahayn marka ayada ah wa minha waxaa ka midoo awjuhda beenta awjuhda kutusinaya beentahay hawshaasi ana hada alkitaab kitaabkan yuhuuda ay wadato lam yadkurhu axadu min ahli اlcilm axad ahlucilmigoo sheegay ma jiro cala اkhtilaafi asnaafihim ayagoo weliba kala duwan asnaaftooda anwaacda culummada fuqaho mufasiriin mu'arikhiin udabo xukamo nin sheegay ma jiro ay maca اkhtilaafi asnaafihim ay anwaacihim iyadoo weliba lala qabo kala duwanaanshaha culummada waxaa laga yaaba ninka faqiiha wuxuu iloobay ama uusan ka hadlin maadaama baabkiisa uusan ahayn inuu soo guriyo ninka mu'arikha ah waxaa laga yaaba mu'arikhu intuu iloobay in ninka saaxibu siyar wasiira ka wax ka qora in ahlu tafsiirku ay hawshaasi sameeyaan marka isku baabba ma aha falam yadkurhu ma sheegin kitaabkaas axadu min ahli اlmagaazi wasiyar axad min ahli اlmagaazi wasiyar ma uusan sheegin kitaabka asaga ayib walaa axadu min ahli اlxadiiثi wasunna nimanka xadiidkii sunnada yaqaanaa ma aysan sheegin walaa axadu min ahli اlfiq wاliftaa ragga aqoonta diineed leh iyo fatwada iyo fatwo jarayna ma aysan sheegin walaa axadu min ahli tafsiir tafsiirleyna ma aysan sheegin walaa adharuuhu ma aysan soo muujin laftirkooda yuhuuddu khayaanadooda fii zamaani اsl fii zamaani اsalaf xilligii salaf waxay u keeni waayeen kitaabkaad la dhuudanaysaan markaad qarniga afraad bartankiisa keenaysaan maxaad qarnigii koobaad xilligii saxaabada xilligayba noolaayeen mucaawiya xilligu khaliifka maxaad u geysan weydeen soo mucaawiya makhaatim maahayn maxaad ugu geysan weydeen asaga ilaa isagaaba boqor ay adduunka haystee maxaad ugu geyn weydeen hadduu dhintay wiilkiisi maxaad ugu geyn weydeen kacbulaxbaar xilliguu joogay maxaad cumar ugu geyn weydeen yani waxaan jirin oosan lahayn ayib walaa adharuhum ma aysan muujinin kitaabka fii zamaani اslaf licilmihim maxay u muujin waayeen bannaanka u keeni waayeen ogaashay og bay u cabsadeen annahum in zawaruu hadday been ka sheegaan oy dadku u tadliisiyaan mila daalika carafuu selafku waxay garanayaan eh, eh, kidbahu aw kadibahu bay garanhayaan wa buطlaanah inuu bilaash yahay oo baail yahay been ayay garanayaan falamaa goortii istakhafuu ay qashinsadeen bacda duwali dowladaha barhkood bay qashinsadeen fii waqti fitnatin wa khafaa'i bacdi sunna zawaruu daalik xaaladda bay qiimeeyeen xilli waxay arkeen aan dawlad fiicanna aysan jirin dadku iskhilaafsan yahay la kala socdo tafaraaruq jiro aqoon aysan jirin markaasay soo sulxiyeen oo diyaarsadeen janiska janis bay yay egteen بعض الدول دولها بركوت في وقت فتنة حل اللي خلافسن يهي وخفاء السن بعض السنة سنة بركينا أي قرصون تهاي زوروا وحي بين أبورتين ذلك الكتاب وعتقوه وحورينا كردقين جعلوه عتيقا وأظهروه وانا موجيا وساعدهم waxaa ku taageeray calaa dalik ku kaalmeeyey amacu bacd alkhaainiin lilahi wa rasuulih bacd alkhaa'iniin xogow shilmay qaateen yahuudna waa ahlu laaluush ahlu rishwatin wa suxtin baa ilaahay ku sheegay dadka u horreeyey laga soo guuriyena way fisurad maa iyaga weye akaano lisuxt idan way dadka ka laaluusheen boqoradii xogow u dhiibeen ibnu taymiyana nimankan laf dhun gashay buu ku ahaa ibnu qayim kitaabkiisana iclaal muqaciinka wuxuu ku keenay markuu ka hadlaya nimanka muftiinta ee fatwooda inay aad iskaga ilaaliyaan in wax loo qariyo oy waaqaca la socdaan y wuxuu sheegay in nimankii mxuu ah niman ahludima ah oo reer masar iyo reer shaam ahaa baa waxay damceen in ay calaamaadkii shuruudu ahli dima ee cumar dejiyey laga nasaho markaasay axaadiiii inaan mucaahida lagu xadgudbi karin in dimada la ilaaliyo oon mxuu aha la magan dhicin nabi maxamed cahdigiisa ballankiisa howlahaasay urursadeen in lagu xadgudbahayo in wixii diyaariyeen niman fuqahay xoogaba soo laaluusheen soo marsadeen marka khaliifku iyo ninka amiirka muslimiinta markaa xukuma in shuruud badan uu ka cafiyi karo ahludimaha yuhuudda iyo nasaarada xilligaa joogta liikhtilaafi alxaali walzaman alaab isku urursadeen hawshi baa la soo waxeeyey marka lagama dhigahayo fatwo alab ka yimid min alyahuud waxaa laga dhigayaa istiftaa min caamati اlmuslimiin dadka muslimta waxay leeyihiin dadka yuhuudda ah ama nasaarada ina dhex joogay xadgudub badan baa jira waddooyinka bay mari la-an yihiin indhaha lagu gubaa waa la huruufaa jiqilkaa lagu tuuraa waddooyinkaa laga tuuraa qashinkaa lagu daadiyaa koofiyad gudgudo cagaaraa loo xidhay bayl sunaa lagu dhejiyey naftii bay qabatay dadkii waa dhaqaaqi la'an yihiin miyaysan bannaanayn shuruudaa in la takhfiifiyo limaslaxat ricaayati ahli dima wadaaddaa la soo marsaday ibnu intuu fiiriye baa loo keen wuxuu yihi haada waa fatwa alyahuudi wanasaara waxaa soo diyaarsan dalabkan waa dalab ay yahuudiya nasaara keeneen sheekh mawaalan tahay baa l waraaqa dib loo celiyey waa la soo bedelay haddana cibaaro kale ka quruxsantay or adab kale lagu soo qoray waxaa la nashnaashay idan macanihii iyo madmuunkiiba waxaa loo geliyey shaar kale xuruf kala loo xidhay waa lagu soo celiyey haddana wuxuu waa nafsuhaa tii daraad lay keena weeye xal aan yar nasanno bil kadib baa loo qayla haddana markuu iska nasto howlo kale niqaashkiisa iyo doodiisa gala oo dagaallo kale ku furmeen oo u mashquulaa lagu so celiy haddana mar labaad mar saddexaad wuxuu idhi waa tii laftirkeedii la ii keenay qabla shahrin toddoba goor ba lagu soo celiyey bisuwarin mukhtalifa bisiyaaqaatin mutanaawica biadabin mukhtalif baa loogu keenay dhammaan waa qabtaa marka wuxuu idhi haduu ila wadaad mustahbala yahay waa un la marsan lahaa wadaadku inuu noqo nin fiidhoon wax garanhaya dig waxaa dhihi ma ana tanaaqadtu kama tanaaqadu <laughs> ninkii hadda ka hor ka sheegay ibnu qayim wadaad aqoon yar baa wuxuu jiray wuxuu dhihi jiray muxuu ahaaye wixii loo keeno wadaadda fatwadaan intuu ariyo asna dhhi u tanaaquday la <laughs> soco marka waxaa weeye nimaan waxba aan fahmayno baasha waa la soo qarinhaya shekh islam ibn taymiya wuxuu ahaa fatin buu ahaa aad waxaa iskaga ilaaliya dhaalimiintu aad buu u yaqaana warkooda wasaacadahum calaa dalika waxaa ku taageeray amacu bacd alkhaa'iniin lilaahi wa rasuulih alliya rasuulkiisa kuwa khaa'imay barhkood hungurigoodii baa taageera wey hawlo jidiin iyo carabdhaq baa meesha soo galay laaluush bay nimanku bixiyeen marka waa taageereen bacd alkhaa'iniin ahlu amc musiibo wey xadiia cali waa garanaysaan wabnu abza aydan min caliy markii la isweydiiyey reer faris markii la jebiyey ee la qabtay majuus gacanta lagu dhigay cumar waa kii mashhuura iyo garaangar wareejiyey saxaabu isku yeedhay nimankan ahlu kitaab mee maxaan ka samaynaab cali wuxuu yidhi nimankan ahlu kitaab weeye xadiidkii cabdiraxman ibn cawf intaan la gaadhin sunnuu bihim sunnata ahli kitaab aan la gaadhin waa ahlu kitaab buhi waxaan anugu hayaa buuhi in eh, muxuu ahaayey ahlu kitaab bay ahaayeen laakiin kitaabkooda la rafciyey xadiis ibn cabaas iyo cali baa ku yimaada ahlu kitaab bay ahaayeen kitaabka laakiin waa laga waa laga xayub maxaa looga xayuubiyey boqor boqoradooda ka mid ah yaa maalin maalmaha ka mid ah, iyagoo muslimiin oo fiican oo kitaabka ku dhaqmo oo roon ama calaa aqliqta sida yuhuudi nasaaroo kale ah baa yuu khamro cabbay markaasuu sarqaamay gabadhiisii ama walaashiiba marka u galmoodo ka zinaystay markuu saaxiga keenay miirsaday khamrada ee ka baxday bay ku soo yaaceen dhahaye xadkan kaa ofinaynaa narjumuka dhagax baan kugu dilaynaa ama waan ku karbaashaynaa wuxuu ihi may lama karbaashi karo in lay karbaasho sharci maaha buui ahlu amcuu soo urursaday wuxuu yidhi markaasi nimankii wadaaddaha ee ahlu amci reehin guri ahaa reera jidiin carabdhaqa ku fiicnaa ayaa wuxuu niman yahow bal hawshan qiil iyo makhraj ii raadiye tolkay waa idaba taagan yahay gabadhaydii baan ku dhacay walaashay baan ka zinaystay dil baa ii qoran ama rajmin ama karbaash bal markaa diinta meel iga baadha buui waxay dhaheen boqorow miyaad garanaysaa diin ka fiican diinu nabiyina aadam calayhi الsalaaةu wasalaam mayay yidhaahdeen mayuu yidhi asaga wuxuu nabiyullaahi aadam wuxuu isu guurin jiray caruurtiisa الrajulu kaana yankixu ukhtahu marka diinu nabiyullaahi aadam baa waasac ku ah horbuu ugu marqaamay hadda tolkay igu yeedha buui sidaa ninkaan yeelin oon aaminin in gabadhaada la guursan karo oo muxuu ahaaye walaashaa loo galmoon karo oo nikaax aan aamin uu go'ahaya in wa in markaasuu laayey wadaadihii ka soo horjeedsaday ahlu dabcna waa u sacbay waana u fatwoodeen culamaau suu almajuus culammadoodii wey culmaa suu almajuus markay u fatwoodeen dad kale waa laayey waagi ka barya kitaabka waa laga qaaday famuxyat masaaxifuhum waa mxuu aha musikha maa fii suduurihim laabtoodii wuxuu ku jiray cilmi ahaa iyo kitaabtii u qorayoo dhan baa laga qaaday maalinkaasaa marka ahlu kitaabkii ay ka baxeen kitaab dambe waa waaye diinta waxay noqda diinulmajuus hooyadaa u galmo walaasha aroos gabadhaada mxuu afuufo waa dhammatay halkaasay balaayada ka keeneen boqor khaldamay oo xadkii ilaahay laga oofin lahaa ka wareegaystay oy culamaausu u fatwoodeen ayaa halkaa geeyey nimankaa majuusa qadiyadda qadiyada ahlu طamcan adduunka waa aafeen iska ilaali carab dhuq mar hadduu kula tago iyo mxuu ahaayey mxuu hawlaha jidiinku ay kula weynaadaan hawl halisa weeye وساacdهم عalى ذلika طمع bعض الkhائن للahi ورasuuله وlم ysتmira لهم ذلika حatى kaشhaف الlah أمره وbayna khلفاء الرسل بطلانه وkذبه walam ystamira ooma sii soconin lahum lilyahuud daali kitaab beenaadkaas kitaabka beenta ay wataan xataa kashafa allaahu amrahu ilaa uu rabbi fashilay oo uu fayday amarka kitaabka inuu musawar yahay mukhtalaq ah oo bayan ay caddeeyeen khulafaau rusuli rususha raggii ku simhay ummadda bulaanahu bay cadeen wa waa culmmada de culamada dhabtee saadiqiinta wa mukhlisiinta ah marka qoys kasta culama suu buu le iska ilaali liahli اlbidaci culamaa suu waliahli sunnati culamaa suu marka mxuu ahay muctaqadkaada fiican iyo caqiidada cilmiyaadkaad og tahay iyo camalkaadu inay islaasimeen baa laga yaabaa aada laskaga ilaa dadka ayaga ah weli hadda maanta daba orda dowladaha iyo xukuumaadka ridada iyo gaalada iyo u qeelbixiya ee difaaca weliba mxuu ahaay had iyo goorba inay iyagu u qeelbixiyaan ka dhigahaya iyadoo ummaddii meel kastaba lagaga soo duulay oo xataa fii samiimi caqiyataa la weeraraayo oo dal iyo diinba midna aan u caymanin nimanka noocaasa aad ummadda ha looga digan layska ilaaliyo haddiiba tabar lahayana si fiican ha loo edbiyo faslun falamaa nadad aayat اljizya aayat اljizya markay soo degtay akhadaha min ثalaaثi طawaa'if culamo caalim الsuu wax ummadda ooga daran ma jir nabi maxamed baa ummadda u sheegay akhaafu calىa ummatii alama almudiliin a'ima almudiliin hogaanada diimeed ama siyaasadeed ee dhunsan baa ummadda oogu daran waxaa ugu dara cinda ahlicilmi ninka weliba mutasaninka ah ee sunnada sheeganaya xaggana faajirka khaainka baa ugu daran ninka asagu mushrigaa ama mubtadicaa ee khariban warkiisu waacdiya bannaanku yaallaa laakiin ninka adoo kale isku caqiidaan nahay salafiyaan isla nahay atayaara salafiljihaadi baan kula ahay xaggana xagga u leexanaya waa adaru eh, mxuu ahaaye eh, adaru shakhsin cala lmuslimiin waa aad la iska yeela saa darteed alimaam abu nasr asajazi kitaabkiisa alibana wuxuu leeya ashaacirada yaa noogu dan ahlulbidc buu leehay muctasiladu warkeeda waa bannaankay taalla yaallaan buu waa laska fiijin waa muctazili na dhaafa hangool baa lagu qabanaya qadariyadu raafidadu hangool baa diyaar ah. nimanka waxuu dhe ahlu sunnaan nahay naxnu min muxuu ahay asxaabi axmed xambal muctazili noo radin hayaan markay muctazili radiyaan baan moodayna inay tolka annaga yihiin waa lagu anqaarmi buuri abubakar albaaqilaani iyo ragga lamidka niman nooga daran ma jiraan buu leeyahay iyo ibnu mujaahid iyo alaanisi iyo abuxusein karaabisi nimankan noogu daran buu leh ahlbidca waaweyn kuwanaa ka fidna badan buu le wuxuu ka hadlayaa waa lagu katoomayaa suufiga mushriga ah ee muxuu ahaa idacadaha ka dindaahinaya iyo islaaxa muxuu aha khaliica ee munzaliqa ah waxaa kaaga daran wadaadkai ictisaamiga ama itixaadka ee mxuu ahay kule mxuu aha garka dheer ee qamiiska kuusoo feeraysta ee caamadda mxu vida u sameeyey ee mxuu ahay hay-adaha iyo xadiidka saa u kala tuurahayo ee yaa kaaga daran lann ummadda ku khaltalmaysa waa lagu khaltalmi nimanka ka soo dinaha yurub iyo maraykanka iyo soomaaliya iyo nairobiya ka dinahaye ee muctaqad kaa sheegta xaggana gaala u qaylbixiya murtadiintana difaaca ummadda waa in looga digo mahmaa kaana darajatu min alcilmi cilmiga in lagu dhaqmo u baahan yahay adooba dhex fadhiya gaalo oo kamaandho haysta oo baasaboor haysta oo gaalada xukunkeda kugu dureersan oo aan jahaadaynin oo mujaahid aan taageeraynin oo islaan wax u qabanaynin inaad hadiyo goor fakiraato mujaahidiinta dhiiggooda qulqulahayo ee la baabi'inhayo ee kuruuska loo qaybinhayo ee godkay galaanba lagu duminhayo ee bari iyo baxba laga cunaqabateeyey ee kii meel istaaga ee xabaddu ku fakan ee sijniga iyo weyn la geeyey jeelka weyn lagu xahi lagu ururiyey marka lagaa kari la'y ahay adna markaasi in markaasi dhallinyaro lagugu diro oo culamada lagugu kiciyo oo shacabka lagu fahansiiyo ad yakuuna min alwaajib hawshaas aad ninba wuxuu doonaya asagu nabad galo ummaddana nabadgeli maayo suuragal ma haate mandiqba ma aha war haddaad doonayso in lagu daayo calaalka intaad ka dayso adigu dadka faraha ka qaad hashu wuxuu i geel ayadana cuna yadana cabaadi baa laga sheegay nin soomaali ah halli badan oo geeli soo xaroodo way qalacdaa haddii la qalacaan waa cabaaddaa neefkii soo gala way qalacaysa xerada geela uga horraysaa maradaysa kii soo galaba qariya ku turtaa marka la qabtana waa cabaada hash wuxuu gel iyadaa qalici iyadaana cabaadi buu i marka wadaadkii isagaa dadka qaniili in la qaniinana ma ogolo soo dhib ma aha iyadoo sidaa tahay raggeenna mxu ah wadaadaha sheegta ee mxuu aha yurub iyo galbeed iyo afrikaanka iyo qurbanacaska dhex fadhiya ee afakadhaha nuuga niman ay naga xunxun ma jiro nimankana tunjaha ku fadhiya baasha dheer moqorka ku jiida mxuu ahay baasha ku jiida wax inaga liita lama arke oo muslimiinta la nabadgeliya muslimiinta faraha laga qaado haddaan waxba loo qabanayna kaa nabadgaleen faslu falama nazla aayat اljizya aayat اljizya markay soo degtay akhadaha min ثaلaaثi طawaaئifa akhadaha ay اljizya nabigu jizyada wuxuu ka qaaday sal اله alay slam min ثalaaث طawaaئif saddex kooxood buu ka qaaday min almajuus qoligii dabcaabudka ah reer faris buu ka qaaday wاlyahuudi والnasaara buu ka qaaday walam ya'khudha nabigu jizya kama qaadi jirin min cubaad اlasnam اlcarab taasi waa siirada wey xukmka inoo dambeeyo waaqici nebi maxamed waa inaad fiirso marka aayatuljiza la keenay nabigu yuhuudna waa ka qaaday majuusu hajarana waa ka qaaday nasaaradii najaraanna waa ka qaaday yamanna ciidan baba u dirayba laakiin nin carbeed oo mushriga oo caabidu watani wasanam nabigu jiisa kama qaadin ima sayf wa ima alislaam waxayna carabi islaamtay kulligeed qabla nusuul jizya carab kulligeed waxay islaamtay nina hadde isagu cararay oo shaam galay waagida musulman waa gooni weeye laakiin qabaa'ilka carabeed qabiil mushrig oo bannaan taagan oo lagu duula ma jiri xilligu nabigu dhibanayay walaa xilligay aayaddu soo degtay aayatulji xilligay soo degtay qabiil carabeed oo mushrikiina oo bannaan taagan ma jira waa islaameen kulligood caamu fatxi maka way islaameen afar biloodoo muddo ay sii haysteen sanadkii sideedadoon dhammaanin kulligood saaxiga keeneen maalinkuu nabigu xajin hayey lam yakun fi اlcarabi mushrikun carab nin ah markaa kuma jirin idan saa darteed bu nabgu san saadabayaaqadiis wuxuu u tabugii nasaaru aaday tabugii nabigu nasaaru aaday maxaa y dhammaatay hawsha laso afxidhay marka waxaa looga qaadi waaye carabtii iyo quraysheed iyo kuwa kale mushrikiintabaa jizyo qabla nuzuul jizya he iyo islaameenba tiibuu sheek ka hadlaaya taas waa waaqic yaalla wey culama marka isku maandhaafeen maxaa carabtii cubaadul awthaan ahayd jizye looga qaadi waayey taasuu sheek hadlaya faqiila waxaa la yidhi laa yajuusu ma bannaano akhduhaa min kaafirin hayri haaulaa culama waxay ka fahmeen gaal aan yahuudi ahayn ama aan nasraani ahayn ama aan majuusi ahayn jizye laga qaadi maayo limaada liأnna الnabiya salى اllahu عalayh wasalam yaakhud aljizyata min cubaadi اlawthaan warka waa isla fahna ila tahay iyo waman daana ruuxii ka diindhigta bidiinihim iqtidaa'an kudayasho biakhdihi nabiga qaayadiis lagu daynaya wa tarkihi niman waxay dhaheen jizyadu ahlu kitaab basaa laga qaadi alyahuud wanasaara iyo almajuus sunuu bihim sunata ahlkitaab gaal aan saddexdaa ahayna laga qaadi mahayo marka iqtidaa'an biakhdihi sal l slam min alyahuudi wanasaara wاlmajuus wa tarkihi fii hayr yahuudi wanasara wlmajuus nabigu waa ka tegay ahdujizya waxaan saddexdaa ka inuu ka qaado wuxuu ka qaaday saddexdaasi waa madhab shaaficiya madhab shaaficiya wاlxanaabila baa u badan oo sidaa maray adugu mid waa muttafaq jizyada inaan laga qaadaynin min almurtadiin ninka murtadka ah ima alslaamu wa ima sayf looma ogolo markaas ayagu jizya in laga qaado ninka murtadka ah iyo daa'ifa almurtada iyadu waa mujmac calى ana calى ana aljizyata laa tu'khad min almurtadiin waa mujmac midna waa mid kalena waa mujmac asaguna alyahuud wاlnasaara wاlmajuus saddexda in laga qaada jizyana waa mujmac murtadiin laa tu'khad canhum ijmaacan ahlu kitaab wاlmajuus ayaguna in laga qaada waa ijmaac cabadat اlawthaan baa la isku haya marka cabadat اlawthaan baa la isku hayaa cabadat اlawthaan axnaafi waxay leeyihiin oy u badan yihiin cadadat tafsiil baan gelinaynaa in kaanuu min alcajami waan ka qaadaynaa wa in kaanuu min alcarabi falaa nin kastana macaabudkaan fiirinaynaa macajami reer room iyo farisiyiin iyo turkiyiin iyo tataar iyo hindi iyo waxaa miya iyo buudi iyo yani aqwaamta kale ee caajimta ah waa mushrik yacbud اlawthaan laakinahu waa cajami hayru carabi kaasi jida waa laga qaday bay leyin jidaan ka qaadayna ama almushrik alwathani اlcarabi ima الsayf ima اlislaam warkaa warka axnaafeed weeye warkaa warka axnaafeed maalikiyo badankeed awsaaci fuqaha ahli الshaam waayo waxay qabaan aljizyatu tu'khadu min jamiici اlkufaari qaatibatan gaaloo dhan baa laga qaadahaya gaaloo dhan waxaan murtad ka ahayn ila almurtada murtad mooyeen gaaloo dhan jizya laga qaadahaya madaahibtu inahaas saddexdaa madhab baa u waaweyn maali riwaaya uu leeyahay maca shaaficiyat wاlxanaabila axmed wuxuu leey riwaaya maa haaiiy maa shaaficiya riwaaya maa mxuu ahay awsaaci wاlaxnaaf intuu waa leeyahay tafaasiishuu shek marka galahayaa labadaa madhab intuu sheeku kuu gagaab eh, ka hadlo wuxuu difaaci doonaa eh, in laga qaadahaya jizyada min kuli kaafirin hayri murtadin laga qaadayo difaaci doonaa sheekhu marka wuxuu uhi waqiila waxaa la yidhi bal tu'khadu waxaa laga qaadaya jizyada min ahli اlkitaabi wagayrihim min alkufaari jizyada waxaa laga qaadaya ahlu kitaab iyo kayrkood gaaladoo dhan ba kacabati اlasnaami min alcajabi dun alcarab warkan warka axnaafta wey warkan dambe warka axnaafeed wey تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبادة الأصنام من العجم دون العرب عبادة الأصنام حتى ولقى قال المشركين عاجمت والأول مذهب كهوري قول كهوري قول الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد في إحدى روايتيه شافعي باسدا قبو جزية وخاصة بأهل الكتاب والمجوس بأهل الكتاب والمجوس صدح زيقوني كنت هاي بو أحمد قبل الشافعي والثاني قولك الله بعد أرنا يجزيه من كل كافر بالغا قادي aan ka ahayn carab waani ah qowl abi xaniifata وaxmed raximah اllahu tacala fi riwaayat اlأkhra faahfaahinta madaahibtan aad waxa u faahfaashay xaafid ibn xajar fatxulbaari majaladka lixaad ee laba boqol sagaashan iyo siddeed tafsiil fiican baa ku jira iyo adiladooda uu tilmaamaya si mukhtasara ah. ibnu qayim laftirkiisu wuxuu isku daya inuu faahfaahiyo si weliba mufasal ah asagoo madhabka uu taageersan yahay kaga hadlay siddeed safxo keliya kaga hadlay si aan la dareemaynin buu weliba u difaacay intuu soo ururiyey madaahibtii adiladoodii uusan waxba ka tegin wuxuu ku difaacay madhabkan shaaficiyadii xanaabilada mashhuurka u keenay sagaal daliil buu u keenay inay khaas ku tahay jizyadu calى ahli اkitaabi wاlmajuus madhabka dambe odhanaya min kulli kaafirin baa laga qaadi aan murtad ka ahaynna ma soo guurin hadda sheekhu waa ka tegey madhabka qaba saddex madab baa idin sheekeen uu ka tegay kii odhan jiray waxaa laga qaadaya min kulli kaafirin xataa cabadat اlawthaani min alcarab baa laga waa madhabu maalikin في الrواية المشهورة عنه والأوزاعي وفقهاء أهل شام o dhan ba sidaa aba wana huwa الراaجiح cinda بن تaymiya بن qayimna ayagu saasay abaan idan madhabkaa dambe wuxuu u keenay ilaa dhowr iyo toban daliil naqlan wa qiyaasan u qiilbixiyey markaasuu madhabkan waa aragtaa meeshuu marahaye adugu markaa kala dooro madhabkaa doonta mar wakti buu ku baxshay haddaad akhrido waxaad ku qancaysaa in madhabku asagu difaacay uu saxan yahay miya bilmiya ad ku qancaysa lanna awoodbawood buu isticmaalay xaafidkiisu waxaad moodaa inuu yeelanaya madhaba fuqaha ahli shaam inuu xoog badan yahay lanna adiladay daliishadeen jumhuurtu ama shaaficida xanaabilada oo dhan intuu qabtayba ictiraad badan ku keenaya bushi ujiiba warudda watucuqiba soo ugu hayey watucuiba watucuiba waujiiba warudda qaybta u dambeeya ka aamusay wa haadaa min tarjiixaatihi wey ra'yigu taageersan yahy inuusan cadaynin baa laga yaaba laakiin wuxuu sameeyaa qowlka hormarin rudduu ku dhihi waujiiba waistadallu kada qaalo waqiila si loo wado ee lasu reebahayo finalka u dambeeya buu ka aamusahaya warkaa dambe uu ka aamusay bay wadaadda waxay leeyihiin hada min adab tarjiixihi wey limadaahib الnaas aduu hala muraajaciy waa fiican tahay madhab aثaalث marka ma uusan keenin madhabka ثaalidka ayuu sheekhu difaaci doonaa laakiin inuu inuu markaasi muujiye ah iyadoo inoo tilmaamo wa asxaabu اlqowl الثaanي qowlka labaad nimanka qabe axnaaf ah yaquuluun waxay odhanhayaan markay garamhayaan waxay odhanhayaan inamaa lam yaأkhudha min mushrik الcarab inamaa lam yaأkhudha min mushrik الcarab mushrikiinta carab nabigu wuxuusan oga qaadin asxaab alqowl الثaalث baa iskale xujooyinkan laakiin sheekhu waxaad moodaa inuu hoosgelinayo axnaaftii iyo fuqahu ahli الshaam fuqahu shaam iyo iyo mxuu ahay maalikiyada hoosgelinayo laakiin xujadan waxaa iska leh reer shaam iyo awsaac iyo maalik baa iskale xujadan oo marka lagu bushiye la yidhi waa idinka hadda leh jizyado nin kastoo ahlu kitaaba laga qaadi iyo kaafir kastaa laga qaadiye nebi maxamed ba carab kama qaadinin seed oga qaadaysaan iyaga waxay ku jawaabeen xilligii ay aayatuljiza soo degtayba carab mushrikiina ma jirin xujadaa waxaa iskale waa asxaab alqowl الثaalث lakin waynu ka soconayna yaquuluuna waxay leeyihin inamaa lam yaأkhudha nabigu wuxuusan oga qaadin min mushrik الcarab liأnnaha maxaa yeelay jizyadu inamaa nazla farduha wujuubkeedu wuxuu soo degay bacda an aslamat daarat اlcarab bilaadi carab oo dhanba markay islaamtay kadib baa jizya la keenay daarat ay diyaaru lcarab baa loo jeedaa xeradii iyo degaankii carab oo dhan markuu islaamay baa aayatljizya soo degtay walam yabqa kuma hadhin fiiha fii daarat اlcarabi mushrikun fainaha naزlat bacda fatxi maka aayadani waxay soo degtay bacda fatxi maka fi sana taasica aw الثaamina awaakhirteedii wadukhuuli اlcarabi iyo carab intay soo gashay kadib fii diin اllahi afwaaja kooxo kooxo marka diinta loo soo galay oo carab oo dhan ba ilaahay hanuuniyey baaba aayaddu soo degtay falam yabqa kuma hadhin biardi اlcarabi ee fii ardi اlcarabi mushrikun walihaada haza sidaa darteed baa nabigu ku duulay bacda alfatxi furashada kadib tabug buu ku duulay lanno carabka oo lagu duulay meeshii ma laha wa kaanuu reer tabugna waxay ahaayeen nasaara bay ahaayeen masiixiyiin bay ahaayeen walow kaana biardi اlcarabi mushrikuun dhulka carabeed hadday mushrikiin joogaanna lakaanuu yaluunahu ayagaa ku xigi lahaa ayagaa nabiga ku xigi lahaa oo u xigay ayaguna ku duwi lahaa asagoo carab kulaaxaysa mushrikiin ay fadhiyaan meeshan soo fadhiyaan nabigu tabu kuma duulan iyo urdun ma aaden iyo shaam ma aadeen xaggaa uma duulan nabigu iyo xuduudda mxuu ahaay shaam ma aadeen <clears throat> qaatu ladii yaluunakum min alkufaar buu nabiga ku dhaqmi lahaa wey kuwaas taasu ku dhaqmi laha lakiin lamaba hayaba wa kaanuu waxay noqon lahay carabna awlaa bilkhaswi duulaanka kuwa ka mudan min alabcadina kuwa fog gaalada fog ee reer tabog waxaa ka mudnaan lahaa kuwan deriskaada ee muskaada fadhiya waman ta'ammala siyara xujadaa waxay anfaci lahayd way anfacaysaa awsaaci iyo he iyo maalikay anfacaysaa laakiin axraaf ma anfacayso la axraafay waxay qabaan kaafir kastoo dhan baa laga qaadi ilaa cabadatu alawhaani min alcarab min alcarab aya laftirkoodu marka lagu bushiye la yidhaahda muxuu nabigu waay kuwii uga qaadi waaye xilligaa mushriga caabileed ma jirin bay leeyihin oo jize laga qaado haddii laakiin lihila waan ka qaadaynaa waxay laakiin anfici lahayd nimanka hor nin walbaa laga qaadahaya nin walbaa laga qaadi cumuumkan ku dhaqmayna maxalu shaahidkuna waxaa weeye jizyadu ma cuquuba mise waa caasim baa laysku hayaa manaadka ma'khadu اlkhilaaf mas'alada ku saabsan waxaa weeye jizyada laga qaadaya gaaladu halya cuquubatun lisaaxibiha mise waa maxay waa caasimatun lidamihi wa ujratu lidaar saddex madhabkaa labada madhab baa u fiican annaga shaafic waxaan qabnaa jizyadu waa ujratu daar ujratu sakan maadaama beledka islaamka aad ku nooshahay kira lagaa baabulijaara gelaysaa aljizya cinda ashaaficiya waa baabihe alijaara wاlujra maadaama waddanka aad joogto oon ku difaacayno ood muwaadin tahay oo degan tahay ood ku reer dhaqato oon lagugu xadgudbaynin waa inaad kirada waddanka bixiso waddankan aad nabadda ku joogto bixi lacagtiisi wey waa ujra bay yidhahdeen shaaficiyu waxaa lagu bishoolay hadday ujro tahay laabudda an ta'khuda xukma alijaara alijaaratu laa tasix bimajhuulin waxaa kaloo laisku ogaa mxua caqdiga ujra waa inuu mu'aqad yahay waa inuu muddo leeyahay daa'iman waa abadan socon mahayo shuruuddii caqdulijaara dhan baa lagu keenay fabaطala madhabuhum waxaa kaloo lagu bishiyo la yidhi hadday ujro tahay maa caruurta laga qaado oo ma haweenka laga qaado oo ma muqcadiinta iyo indhoolayaasha iyo kuwa muxuu ahaay cantaatabe asaasacya laga qaado elanjiza waxaa laga qaada ragga gaashaanqaadkaa min kulli xaalimin min ahli kitaab nin walbo gaashaanqadaa laga qaada madhabka shaaficida waa adcafu lmadaahib fi tacliil xagga tacliilkan kada maxaytu adila ma ah xikmada iyo sababka jizyada ay ku dhisan tahay manaat اlxukmi marka xukunka la tacliilinayo adcafu اlmadaahibi fi tacliil huna waa shaaficiyada wey xanaabilada inta ku taageertay waxaa soo hadhay aljizyatu waa maxay waa cuquubaة lisaaxibiha ama waa caasimaة lidami labadaa madhab ayaa yaa u roon min xayu daliil waxaa xoog badan ay tahay cuquubo tahay inay tahay cuquuba lisaaxibiha xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saaqi waa istidlaal iyo dulaysi weeye waa qahar waa in duli laga muujiyo marka waa ciaab saaad maadaama ay ciqaab tahay iyo dulaysi tahay haweenka iyo carruurta lama ciqaabi jirin waa laga daayey kafaratu ahli kitaab iska day kafaratu alasliyiin almuxaaribiin baan haweenku lalaynaynin ragga ciqaabtu ay qabataan la ciqaabahaya ninkii dhiiggiisu bannaana in la dili jiray baa jizida laga qaadahaya marka waa dulaysi iyo sakaar iyo taxqiir iyo idlaal weeye marka faljiزatu waa cuquubatun lisaaxibiha o waa min baab اlcaasim dadka horaan dhiigooda usan bannaanayn iyagu bannaankayba joogaanba haweenkii carruurta ah ninka horaan dhiiggiisu u bannaana ayaa waxay jizada xarimaysa jizadu marka waa caasimo nimanna waxay leeyihiin asalku waa maxay ana waa maxay waa lilidlaali wa cuquubatu lisaaxibiha cismaduna ayada ka dhalanaysa alcismatu waa aar min aahaari اlxukmi oo markaad jizada bixiso ood ogolaato baad badbaadaysaa waa ammaankii oo kale halkaasaana xoog badan sheekh wuxuu i man ta'ammala siyara nimanka marka yidhi jizyadu waa cuquuba iyo dullaysi waxaa ka mid ah alqaadi abu yacla ibnu taymiya ibnuاlqayim culamadan baa ka mid a ah. bal istinbaad wuxuu leeyahy alqaadi abu yacla nin faqiiha ah, moogta waa xanaabilada ninkii xoog badnaa wey wixii ka horreyey ibnu taymiye iyo ibnu qudaame wuxuu yidhi haddaba markaan fahna manaadka xugumka waxa ka dhalan buur xataa ahlu dimaha jizyada bixiya ee waddamaha islaamka jooga hadday dadka muslimiinta ola dhaqmaamo si kibir iyo isla weynan ku jirta iyo santaag ayadoo jizyada bixiy dhigoodu bannaan yahay buui xataa wain badalu jizyata fahum mubaaxu dami buui dhigoodu waa bannaan yahay waan la baabi'inaya wayantaqidu cahdahum wadimmatuhum lianna waxaa jidyaba loo jideeyey inay dulloobaan foorarsadaan dulli ka muuqda iyo sakaar haddayba wasaro noqdaan oo ay maamulayaal noqdaan oo ayagu ay hantida ururiyaan oo muslimiinta indhaha ku taagaan oo ayna garbiyaan oo ayna garab istaagaan waa la baabiin bu dhigoodan waa xalaal waa bannaan yahay bu yuqtaluna fi lxilli walxaram ibnu qayim wuxuu hi wahada alistinbaatu min asaxi اlistinbaadaati fi اlcaalam bu istinbaadkan wuxuu hi waa istinbaadada adduunka u quruxsan waana xaq buu leeyahay lannu jizaan bixin biduuni sakaarin waa maam xajizada ma jirta de jizadaad bixinaysa adoo dulaysan oo hoos fiirinhaya oon muslimka dha aan ku mudi karin oo dulli kaa muuqdo oo lagu xidhay bayl iyo badhan lagu geliy iyo koofiyad jacfaan lagu xidhay oo daliilo xaqiira waa inaad bixiso laakiin haddaad tirada maxaa muwaainuun laa dimiyuun ood sanka taagto dimi mimteedi waa bilaash labaatanka dina iyo tobanka dina waxba ma ahba dhiigaada waa bannaan yahay faida intafa asigaaru intafa dimmatu sagaar meesha iyo dulli haddii laga waayo dime malihid ibnuqayim aad bu araya u difaacay intaa ka badan xilliga lama cadin kara de niman waxaa joog dadka laynaya joogay waman ta'amala siyara siirada ruxuu dhigtay buu sir nebi maxamed muhiim jiddan wey waliba masaakiinna tacbaana intay gaale iyo murtadiin iyo jawaasiis iyo khawano ay fiisooyin siiyaan iyo bakti u keenaan yaa kudhihi lama taaban kara ahli dimo wey waad garanaysin gaalkii injineerka dhannaa muhandiska dhannaa ee diyaaryaha abaajka ka kac jiray sacuudiga iyo caraaq lagu baabi'inayay ninkii samaynhayay alqaacida way ku gowracday he tay abteen riyaad bay ku gowraceen mise waay ahayd meesha ku gowraceen eh, burayda ay ahayd riyaad ba intay ku qabteen bay gowracdeen markaasay magaiis magaciisa waliba farajeer gashadeen gaal gaal wat halkan noo fadhi bay waxaa eh, la marka ahludiin baa la laayey mucaahadiin baa la laayey mustamaniin maxaa mustamana waa waagi dambe waxay soo qoren xataa ayaga muxuu ahaa jaraaidkoodii inuu ahaa muhandiska injineerka dhannaa ee hagaajin jiray daaci tiri jiray diyaaradaha holocobtarka lagu baabinaya shacabkii reer craaq lagu baabinay cabdilcasiis eh, ibn muqrim baa ka shaqaystay raxmat ullahi tacaala calayh shahiid naxsabu kadalik wa nusg axadan nin adag boo ninka asaga ah wali ogaadana waa soo qabtay ninka asaga ah markaasay goday keeneen cabdilcasiis ibn muqrim ninkii lagu dilay sacuudiga ee meelo badan ka soo dagaalamay bosniya afghanistan jechniya soomaaliya ethoobiya meelo badan buu soo maray wiil yar bun ah dhowr iyo toban soddon jira markuu soconayay qolii ogaadana waa soo qabtay isagoo itixaadka la socda taarikhdiisa hadda waxaa qortay muxuu ahaayey maraykan baa qoray ingiriiskaa qoray ethoobiya kadaas maqaal dheer ka diyaarisay qolyihii asrc lo odhan jiray ee joogi jiray east africa waxay ka qoreen laba sano buu ku xidhnaa marka adisababa waagii dambe sacuudiga loo wareejiyey xabsi bay geeyeen sacuudigu toddoba sana kadib baadana la daayay halkiisiibu ka sii wadaadaha laakiin ee adkaa ee qiimaha badnaa saad u noqday baa la taabtay reer sacuud baa yar baqoojiye lix bilood kadib ku tabadkeenay lix bilood keliya isagoo taaiba ah. markiiba waa isdhiibay asagoo lix bilood xidhan waxaa soo baxay eh, eh, akhbaar sheegaysa taraajaca cama kaan yactaqiduhu waagi dambe qanaat اlmajdi iyo iqra iyo baa la keenay markaas radi alqaacido wuxuu radiyey sheekh abi maxamed almaqdasi wuxuu radiyey abu qataada alfalastiini wuxuu radiyey abu basiir kulli nimankaas waa khawaarij adduunka laga qabta buuri hadda waa lasku horwadaa ninkaasna asagu waxaa ka daraa wiilkii yaraa soddon jirka yuusuf alciyeyri imise meel adduunka aan lagu xidhin amaan la garaacin ma jiro biyo kulul baa la dhex fadhiisan jiray cidyaha laga siibay biisad lagaga siibi jiray abada marka la daayo cishriina caaman toban sano shan iyo toban sano halkiisi buu taagan yahay laakiin ninka nicmad iyo fakfa ku kordhay iyo biyo qabow iyo isbabin ku kordhay hal dhulbaaxaa ku filan yaa sacaadata almelik maxaan dhahaa maada aquul waxallil ama waxarin baad la soo istaagaysa waxa la og yahay waa hawshaasi hawsha nimaan soo marin yaan lagu lugayni laa yacrifu shawqa ilaa man yukaabiduhu wala asabaabata ilaa man yucaaniiha kalgacaylka iyo jacaylku garan mahayabuu nin dareemhaya mooyeen ninkii baalka ugu hayo unbaa garanhaya oo nafbaxaaya oo lalaboonhaya yaqsanhaya oo mataqu soo dhaafahaya laakiin ninaan mashruucanba fahmaynin ha ku lugaynin laa yacrifu shawqa ilaa man yukaabiduhu wala asabaabata ilaa man yucaaniiha mashruucan iyo xilkan iyo mas-uuliyadda nin dareemhaya baa adkaysta laakiin in xoowshu ay ka tahay burdhaglaysi iyo saacda aad noolaati iyo soomaali ha kuusa cabaysi iyo gankaada iswaba dhiba gaadhin nin doonahaya ma dulqaadan karo ayb ya ma waan ka baxa abdimaqran qolyihii ogaadan warkoodaan ku jiray cafwan khad kalaan galay asagoo la socda ee ciidan itixaada ayaa dagaal habeennimo meel ku qabsaday markii la kala baxay habeenimay ahayd oo dagaalamay asagu dhan goni u baxay wadankii muusan aqoonin haddee nin wax garanhayaaba jihadii wuxuu soo aaday soomaaliya markuu wax ciidankii meel uu raadiya waaye la socday wuu soomaaliya soo aaday xuduudda feerfeer baa laga soo qabtay qolyo ogaadina soo dabagalay bahgari iyo mxuu aha wax soo raacay niman cawdaaqa soo raacay iyo qolyo mxuu ah reer oo reer qalaafa ah si loo raad taagna loo taagna niman xawaadla asagoo la jooga oo markaa leeyahay i xamar igey ama soomaaliya ii gudbiya baa la soo qabtay goday baa la keenay nin wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi ku-xigeenu ah baa la kaale ka turjun habeenki habeenkii la keenay goday ayaa dadkao dhan laiskugu yeedhay waxaa le baraarot waxaa jira shir weyn ninkii ka hadha malgii baa galay haweenkii caruurtii duqaydii wadaadihii kulli baa la soo ururiyey bannaan weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro oo goday ku yaalaan ninkii arkay ama marayn baa garane ayaa laiskugu keenay waa la khudbeeyey waxaa le cadow ilahay baa maanta gacantaa rabbi soo geliyey nin sacuudiyaana oo gaala oo muxuu ahaaye danteenni iyo diinteenni ku soo duulay oo shidaalka jeexdeenni looga qodaya diidna in la qodo oo ka baqaya shidaalka sacuudiga ku yaalla inuu soo qulqulo muxuu ahaayey kilfaab iskugu yimaado oo doonahay inuu geeli anaga guriyo candhadana gooyo ayaa alla soo qabtay takbiir baa leeyahy allahu akbar dadkii buu fiiriy walla yaabay dadku waa dad cumado aba amiisyo aba koofiyado aba gabdho xijaaban oo waliba ijaab haafa aba waxbaa dhooban nimankani waa niman gaalo dagaal ka dhexeeyey allah akbartii mashaadkubu la yaaban yahay wuu fiiriyey markaasaa la adaa tii bacarabi ahay allahtii somalia ka soo baxay bal ka turji ninka xageed ka timid baa la yidhi wuxuu hi min asacuudiya xageed u socotay oo u timid waxaan umid walaalahayga muslimiinta ee etoobiya lagu baabiyo inaan hawshooda soo ogaado maxaa tahay saxafi baan ahay buuhi journalistan ah qoraa muarik wax qora gobolkan dhibaatada ka jirta iyo muslimiin sida loo gumaystaan doonaya inaan wax ka qoro u imid yaa kula socday baa la yidhi wuxuu hi waxay la socday waaxid amriiki wa waaxid siini wa aakhar sacuudi awey baa la yidhi maca aljamaaca buuri dadkaan la soconay raaceen intaas waa waa la wuxuu yidhi waxaanu imid inaan dad ka baabi'iyo ragga goobjoogga ahaa nin la yeesha calinuur oo reer qayliya oo cabdalla ah ayaa goobjoog ahaa oo taagnaa hadda wuxuu wakiil u yahay xawaalada ka godoba u fadhiya hadda intii wax la weydiiyo sidii loo turjumay waxaa la beenaal muxuu ahay waxaan nin maqaniyo nin mootoma markhaati gashada ee reer salaamaan qaliya waa cafiyana khaldin idan waxaa le wuxuu yidhi hee waxaan u imid inaan baabi'iyo nidaamka iyo amniga aan baabi'ino ninka fahmaya carabiga hadduu dhaho waxa waa khaldanta xabad baa taqaana shan aakaa kugu dhacoo qiiqaysa ma hadli kartid waa inaad mashxarado oo muxuua ah calanka lusho wey inaad calanka lusho wey wuxuu yidhi waxaanu imid sacuudigaana soo diray kharash baan soo qadanay in aan shidaal laga qodin gobolkan baa lagu talagalay waxaasaa la akhriyey kadib waa la qada waa la celiyey ilaahay markii gaalada iyo caddaankeed meel ordi jirtay iswaali jirtay baa ogaatay hawshiisii inay intaana la dilin bay ka gaadheen dood badan baa ka dhacday maxkamadaa la saaray way socotay xabsi baa loo gudbiyey adisba cabaar ku xidhnaa waagadan wuxuu ku dambeeyahee sacuudiga asagay jamaaco kale waxay bilaabeen inay maraykanka iyo gaalada tuugta adduunka rogaya la dagaalamaan waaga dambe qaatay gabagabadu waxaan oga jeedaa gaaladu ama dimiyiin ha noqdeen ama mucaahidiin ha noqdeen waa inay iyagoo dulaysan waddanka islaamka joogaan sanka kii taaga ballan iyo cahdi ma laha waa laga shaqay awshaas waa in aad loo fahmo waman ta'ammala ruuxuu dhugta buhi asiyara dhaqanka nebi maxamed iyo wa ayaama alislaami dhacdooyinka islaamka iyo duullaameedka nabiga calim wuxuu ogaanayaa ana alamra kadalika arrinkunu sidaa yahay falam tu'khad lagama qaadin muxuu ahaaye minhum aljizya cafwan xad yaa laga oofiyaa nin xad galay baa laga oofiyaa gacan yaa lagooya nin gacan la gooyaa idan haddii xukumka sharciga maxalkiisi la waayey la saari lahaa falaa xukma idan jeziyada ciddi laga lama hayo yaan ka qaadnaa jeziyada ah, mm, carabta laga qaadi lahaa iyo mushrikiinta cad lama hayo idan inta kale yahuud iyo nasaare iyo majuus baan ka qaadaynaa laa lnahum laysuu ma wahwa xadiiu wailaa yahbutu milhu asagoo kale ma sugnaado walaa yasixu sanadhu intaas nadar ba ku jira xadika inuu sugan yah xoog badan xadiidkan cali ee qadiyaddan ku majuustu inay ahlu kitaab ahaayeen kadibna boqorkoodu intuu zinaystay oo gabadhiisii iyo walaashii ku dhacay markii xadka laga oofin lahaa oo iswaalo yidhi nabi aadan baa ban taqliidinaya ku dayanhaya um, diintana saa ku bedelay kitaabkan laga rafciyey inuu sugan yahay ba xoog badan fatxu baari lixaad saddex boqol ilaa saddex boqol iyo afar laga muraajaceeyo ariiq xasana iyo mid saxiixu ku keena xaafidku waana difaaca xadiidka asaga abu cubayd saaxibu alhariib wa kitaab alamwaal asagu wuxuu leey walaa axsabu maa rawawhu can caliyin fii hada maxfuudan asagu oo asagaaba ka horreeyey nin horo imaama inkira xadiidku sugnaanshihiisa laakiin waxaad moodaa xadidkun uu xasan yahay walaa farqa ha ii joogadaa bilahi towfiiq mise baabka waan gaari karaa bal waa farqaan iska jooga hadda